العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الزكاة قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الزكاة كتاب الزكاة زكدي أي كتابها soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah waxa uu sheegay marka eh, waxaan soo dhaafnay oon soo dhammaynay kitaabu salaa salaada iyo axkaamta ku jirtay ayaan kusoo haray halkan waxa uu ku gelayaa kitaabu zakaa oo ah marka kitaabka oo ah rukniga saddexaad ee arkaanta islaamka shahaadateynka ee salaada kadib waa zakada marka zakada waa ruknun min arkaani salaa luqada zakada waxaa lagu yidhaha laba macno annamaau iyo albaraka annamaa-u annamaa-u walbaraka oo macno ah iyo macnaha kale oo ah altahaara nacam annamaa waxaa loo jeedaa marka waxaa weeyaan allamaa oo ah ziyaada ayb waxaa kaloo la yidhaha azakaha lugada lagu yidhaha adahaara nadaafad marka labadana macno oo labadeeda macno oo lugada calaaqay la leedahay macnaha sharciga ah calaaqada ay la leedahayna waxa weeyaan zakada damaalkana waa ku barakoodaa oo ku ziyaadaa maa naqasa maalun min sadaqa ayuu yihi nabiga sal ly slam maal ma nuqsaamo sadaqo darteed uma nuqsaamo dahaarana waa tahay oo dee dunuubtii iyo waxyaabaha marka boqligana waa laysaga dahiraa waa laysaga nadiifiyaa qofku markau bixiyo iyada waxau baradaa in wax la bixiyo marka bukliga ayaa laysaga dahiraayo laysaga nadiifiyaa allana subxaana watacaala macnahaasoo kale zakada waa ku sheegay qad aflaxa man zakaaha ay man daharaha qofkii nafsadiisa dahiro waa liibaani ayaa guulaysay waxyaaba marka nufuusta lagu dheeray kamid tahay khusuusan bukliga oo cudur aada u xun ah eh, marka zakada sharciguna waxa ay noqonaysaa marka maal in la bixiyo qayb mucayana sharciga uu xodeeye lagu bixiyo waqti mucayana la bixiyo si mucayanana loo bixiyo ayaa marka zakadu ay tahay zakadu marka waxyaabaa ay ku waajibto maalkay ku waajibtaa zakada sida xadiidka soo socda oo keeni doono in allaha qad iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim sadaqada zakada marka maalkay ku tacalluqdaa qofkay waajib ku tahay maalkayna ku tacalluqdaa ayb haddaba marka amwaasha zakada laga dhiibaayo yani anwaacda waxyaabaha asnaafta maalka ee zakada laga bixiyo waxaa weeyaan al ancaam xoolaha xoolaha marka aan leenahay waa geela lo-da iyo ariga fardaha iyo waxyaabaha kuma jiraan iy sida xadiidka ku imaan doono oo ancaam ahaan loogama bixiyo xoola ahaan loogama zekeeyo saddexdaas marka qaybood waa alancaam ama almawaashi ayaa l waxaa kaloo zake ka baxdaa sidoo kale aldahabu waalfida annaqdeyn labada naqdeyn oo dahabkii fidada ah waa dahabka iyo iyo qalinka ayb waxaa kale zakada ka baxdaa athimaaru wazuruuc athimaaru wazuruuc beeraha iyo miraha geed miraadka iyo abuurka labadaas baa ka baa ka baxda iyada marka waxyaabaha laga qayb yani si gooni ah geed kastoo miro ah ama zarci kasto kama baxdo zaka laguma laha waa markaan xadiidkeeda gaarnaan faahfaahin doonaa marka meeshaas laakin cumuuman zuruucda iyo iyo iyo iyo timaartana zakada waa laga bixiyaa waxaa kaloo zakada laga bixiyaa tijaarada ganacsiga curuudu tijaara oo adiga wax aad ka ganacsanayso xoolo aada meel dhigto oo aada ka ganacsato dukaankaaga iyo xilamidoo kale inaad qiimaha inta xisaabto sanadkiiba mar oo aada marka qiimo ahaan ayga zakayso iyadan marka midaan dambe oo curuudu tijaarada ayaa marka bacd alculamaa almucaasiriin culamada mucaasiriinta iyo qaar kaleo ka horeeyey sida shawkani iyo ibnu xasmi iyo daawuud aldaahiri oo kale ay yidhaahdaan wax tijaaro ah oo zako ka waajibtaa ma jirta saasay leeyihiin marka xoogaa masaladaas waxay u baahan tafsiil oo marka in xoogaa laga hadlo xaqiiqadeeda maxaa maal baa ku tacalluqo zakaa ku tacalluqdo dadka badana waa ganacsadayaal wax u wax gedisto unbay dadka isaga badan yihin waktigaan marka balin zake lagu leeyahay in kale inaan xoogaa ka hadalno hadhowna marka xadiidkeeda markaan gaarno intaun baan usoo celi doonaa oo hadda halkaana ku faahfaahinaynaa meel dambe meesha dambe waa un maraynaa keliya awalan alimaamu albukhaari saxiixiis wuxuu ku yidhi baabu sadaqati alkasbi waaltijaara kitaabu zakaa imaamu lbukhaari kitaabu zakaa dhexdiisa waxa uu yidhi baabu sadaqati alkasbi waaltijaarati kasabka qofka uusoo shaqada uu soo shaqaysanayo iyo ganacsiga sadaqada laga rabo ayuu ubaab yahay yiri baabkan liqowlihi tacaala baan u daliilo yihi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati ma kasabtum ilaa qowlihi laga gaaro marka ina allaha haniyun xamiid yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati ma kasabtum wamima akhrajnaa lakum min alardi walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakidiih ilaa an tugniduu fiih aayaddaa marka anfiquu min ayibaati ma kasabtum rakasadkum tijaarada mujaahid iyo sanadka qaar badan oo kamida ah waxay dhaheen atijaaratu xalaal kasabkan waxa laga bixiya laleeyahay waa tijaarada xalaasha ah dabari baa soo saaray iyo ibnu abi xaatim ibnu jariiri dabarina inay macnahaasuba ku fasireen min dayibaati maa kasabtum tijaaradu ku macniyey in laga dekiyo laga bixiyo amaa asxaabta wax kasoo arooray waxaa weeyaan alxaafid abu cubeyd alqaasim ibnu salaam imaamka la yidhaha oo laba boqol iyo labaatan afartii dhintay imaam axmed ibni xambalna la sinaay xagga macnaha waxyaaba fara badan cilmiga iyo dabaqada iyo meelahooda imaam axmed oo lafaca ahaa ninkan marka imaamkan abu cubeyd alqasim ibn salaam kitaab lamwaal kitaab la yihahdo leeyahay oo masaa-isha zakada jizyada haniimada kharaajka iyo axkaamta kusoo aroorto kitaabka alifa waana madbuuc kitaabkiisa kitaab lamwaal ayaa layihaha culimadana aaday u ammaaneen marka imaam jaliil a kitaabu gariib lxadiidka ninka iskale ariib lxadiidka ayuu leeyahay oo imaam axmed markii loo bandhigay kitaabkaas wuxuu yihi jazaahu llahu khayran nacam markii la tusay kitaabka u arka waa u qira nacam bac iyo qur-aanka iyo qiraa-aadka xadiidka fiqhiga luqada bac dheer uu kuleeyahay kitaabkiisa kitaabu lamwaal ayuu aataar badan kusoo arooriyey oo in laga zakeynayo ganacsiga waxyaabaha marka tijaarada in laga zakeynayo ayuu keenay waxaa kamida marka uu sanadkiisa ku wariyey can cabdiraxmaan bni cabdilqaari qaala wuxuu yidhi kuntu calaa beyti ilmaali zamana cumara bni alkhadaab waktigii cumar ayaan waxaan joogay yidhi ayaan baytulmaalkan mas uul ka ahaa fakaana idaa kharaja alcasaaa cumar markuu bixiyo idaa akhraja alcasaaa cumar markuu dadku wax jamaca amwaala tujaar ganacsatada amwaashoodu intuu jamciyo uma xasabahaa waa xisaabi jiray shaahidahaa iyo waqaa'ibahaa maalka deynta uga maqan iyo kuwa dukaanka u yaallo labadaba waa isku xisaabi jiray cumar radia allahu canhu naam shaahidahaa waqaa'ibahaa uma akhada zakaata min shaahidi ilmaal intaas marka laysku bara zakada kasoo baxdaa maalka uu haysto ayuu ka qaadi jirin naam wixii deyn uga maqan iyo wixii uu haysto intaba ah, marka inuu jamciyo intaasaa ka baxaysa marka la yiraahdo maalka hadda uu haysto ka qaadi jirin min shaahid ilmaali cala shaahidi walgaaib ibn abi shaybana waa soo saaray atarkaas sidoo kale camr bnu xamaas eh, can abiihi qaala waxa uu yihi mara bii cumaru cumara isoo maray yii faqaala yaa xamaas addi zakaata maalika warniyo maalkaaga zakadiisa bixi faqultu waxaan idhi yidhi maa lii maalun wax maal anugu ah ma haysto ilaa jicaabun waxyaabahan marka qunuxyadaan ma jicaab waxaa weeyaan warka weelka lagu shubo ee falaaraha iyo ku rito qofka naam kinaanat nishaab wa udumun iyo maqaarada hargahan iyo nishaab iyo iyo waxaanan haystaa weelkaan talaaba iyo xafshiyo faqaala waxau yihi cumar qawimha qiimay qiimatan qiimo ku qiimay uma addi zakaataha zakadeeda dhiibna haddii zaka lagu yeesho waxaa kaloo sanadkiisa uu ku wariyey ibn abi eh, eh, eh, abu cubayd alqasim ibnu salaam sanadkiisa ila bni cumar cabdillahi bni cumar inuu yihi maa kaana min raqiiqin aw bazin yuraadu bihi tijaara fa fiihi zakaa wixii marka addoomo ah qofka uu leeya ka ganacsanayo dhar oo tijaaro loola jeedo zakaa ku waajibayso haddaad adoomaha ka ganacsato haddaad kolka ka ganacsato zakaa ku waajibayso zakaa lagaa rabaa waxaa kaloo jaabir ibnu zayd uu ka wariyey abu shacfaa inuu yihi qawimhu binaxwin min hamanihi yowma xallat fiihi zakaata maalinta ay zakada kugu waajibayso maalinta ay zakada kugu waajibtay qiimaha shayga oo joogo inta ku qiimaysid ma lahaan zakay nacam saasuu isaguna yiri uma akhad zakaatahu haddana waxau soo saaray oo uu ka wariyey ibnu cabaas kaana yaquulu cabdullahi ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray laa ba'sa bitarabusi xataa yabiica dhib male in qofku ganacsadaha la sugo intuu alaabta ka gado dhib male xataa yabiica wazakaatu waajibatun calayhi laakin zakada waa ku waajibi wazakaatu waajibatun calayhi ganacsaduhu marka zakada waa ku waajibaysaa waxaa kaloo wariyey maymuun ibnu mihraan taabiciga la yidhaha inuu yidhi idaa xallat calayka zakaatu hadday zaka kugu waajibto ay kugu degto korkaaga fandur maa kaana cindaka min naqdin fiiri wax aad lacag haysato ow cardin lilbayci ama wixii badeeco ah oo maalkaaga ile badeeco ku jiraa maogta wixii maal aad hayso iyo wixii badeeco kaaga jiraba fiiri faqawimhu qiimata naqdi qiimaha aada iibinayso la gadaayo lacag ahaan aad u qaadanayso ku qiimay wamaa kaana min daynin fii mala-atin wixii dayn kaaga maqan nin xoola haystana uu kaa qabo ood rajeynaysa yani inaad hesho <coughs> ayb wixii saasoo kale wuxuu yihi faxsibhu xisaab uma drax minhu maa kaana calayka intaa markaad isku dayntii iyo kulli isku xisaabto adiga daynta lagugu leeya ka jax ila adi wax lagaa rabo waa moogtahay daynta lagugu leeya ka gooy wixii soo haro marka uma zaki maa baqiya inta soo harta ka zakeey xasan albasri isna saasoo kale uu yiri ibraahim naqaciyaa yiri mujaahid sidaanoo kale isaguna yiri saalim ibn cabdillahi bni cumar iyo ibraahim naqaci iyo saciid ibnu jubayr iyana sidaanoo kale dheheen dabari tafsiirkiis sidaanoo kale isaguna ku yiri ayb abu cubayd marka intaanu aataara markuu keenay wuxuu yihi wabihadihi axaadiii kulliha wabihadihi alaxaadiidi kulliha kaana yakudu sufyaan bnu saciid waahlu lciraaq fi taqwiimi mataaci tijaarati wa damihi ilaa saa'iri lmaal wuxuu yihi axaadiistan iyo aasaartan ayay qaateen uu yihi reer ciraaq iyo oo sufyaanu thawri oo ugu horeeya ayb imaamu maalik ayuu mar kadib sheegay inuu isagu qabay in la sugo qof maalkii cadaan oo u haysto waa ka zakiyey wixii cadaan ounan u qibdoonin oo badeeco ku baartay oo kale waa la sugaa markay u gadanto ayuu intuu qiimihii fiiriyey hadday dhowr sano xataa kasoo wareegto alaabta ay kugu baarto oo dhowr sano ay ka wareegto hal zaka ubaad bixinayay leedahay ka ogow laakiin maalik iyo keyrkiisba maxay isku waafaqsan yihiin fii wujuubi zakaati tijaarada inay zaka ka waajibayso way isku waafaqsan yihiin maaliku wa hayruhu maalik iyo keyrkiis laakiin qaabkaa xoogaa yar la isku yar khilaafay marka abu cubayd isaga waxau rajax qowlka sufyaan wuxuuna yidhi calaa dalika tawaatarat alaxaadiiu kulluhaa caman dakarnaa min asaxaabati wataabiciin wainamaa ajmacuu calaa dami maa fii yadayhi abuu cubayd waxau sheegay inay ku ijmaaceen asxaabta qowlka sufyaan oo ku tegoo hore in lagu ijmaaco maaligna aan looga horreynin qowlkaan la kala saarsaarayo taasuu marka uu sheegay ayb masaladan marka iyadaa marka sidaan hadda aataartan maadaama aan sheegnay culimo badanna waxay soo guuriyeen in ijmaac uu ku guultamay in ijmaac uu ku guultamay in tijaarada ama ganacsiga laga zakeeyo oo marka ibnu xajar fatxulbaariga baabu baabun laysa cala lmuslimi fii cabdihi sadaqa wuxuu yidhi daahiriyada waxay daliishadeen xadiidkan laysa laysa cala lmuslimi fii cabdihi sadaqa muslimku addoonkiisa wax sadaqaa kuma waajibayso oo yacni inuu addoommadiisa ka zakeeyo waajib kuma ah xadiidkan wuxuu daliil u yahay dheen addooma ganacsi inaan tijaara inaysan zaka ka waajibaynin sababta waxay dhahen addoomadaa lagu tijaaraystaa nebiguna ma kala qaadin cumuumka xadiidkan waxau tusaa marka addoonkii tijaaro loo darbay iyo keyrkiisa inaan zake laga rabin markaasu wuxuu ku xujeeyey marka ibnu xajar uu yidhi walow kaana litijaaratin haba ahaaday dheen waujiibuu waxaa loogu jawaabay biana zakaata tijaarati haabitatun bilijmaaci tijaarada in laga zakeeya waa sugnaatay ijmaacayna ku sugnaatay kamaa naqalahu ibnulmundir ibnulmundir sidau soo guuriyey ijmaacu sheega meeshaan yani u fiirsada masale iska ma ahan aan ugu dheeraanaan bilaa macno ma dagaalan marka sheegi doona macnaha ay leedahay oo tukaamada iyo waxyaabaha yaal in la qiimeeyo hadhow laga zakeeyey marka bishii bisheedii la gaaro taa marka in ijmaac uu ku guntamayu sheegay ibnu xajar ibnulmundiraana soo guuriyey iyo keyrkiisba lidaalika xadiidkan cumuumka ku jira ijmaacaana khasisaayo oo marka lale addoomada lagama zakeeyo kuwa tijaarada kuma jiraan lagama hadlaayo kuwa tijaarada waa kuwa adi guryaha kaaga shaqeeya ka zakeymaysasaasmagaraa laakiin kuwa tijaarada adi aada gado sii gado soo gado kuwaas maalka sanadkii marad qiimeyna wax aada hayso waana ka zakeynaysaa markaa sheikhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alqawaacid annuuraaniya la yiraahdo safxada boqol afartan iyo ko wuxuu leeyahay mufatxi wuxuu leeya walaimatu alarbacatu wasaa'ir lummati aimada afarta ah iyo ummadda inta kasoo hartay ilaa man shadda ilaa dad culamo qowlkooda u shaad yahay maaha muttafiquuna calaa wujuubiha waxay isku waafaqsan yihiin zakaatu tijaara inay waajib tahay fii cardi tijaarati sawaan waxaa isku mida ah, kaana taajiru muqiiman aw musaafiran taajirku ama ha jooga ama ha maqnaayo kitaabkiisa istidkaarka juska saddexaad kontan iyo labo safxada ah wuxuu leeyahay walaa ijmaaca fii isqaadi zakaati can curuudi tijaarati ganacsiga curuud tijaara in zaka aan laga rabin oo la rido arrintaa iyadaa ijmaaca kuma guntaminuu irmana kusoo aroorin bal ilqowlu fii iijaabi zakaati bal eh, in la yidhaahdo zakaa tijaarada ku waajibto ka waajibto fiiha ijmaacun min aljumhuuri taasaa waxaa ku sugan u yidhi bal ilqowlu fii iijaabi azakaati fiihi ijmaacun min aljumhuuri aladiina laa yajuuzu algalatu calayhi waxaa ku sugan oo yidhi in waa laga zakaynaa la dhaho ijmaaca culummada ayaa ku sugan kuwaasoo aan qalad uusan ku banaanayn dhammaantood ila culamada dhan qalad kuma banaana muta inay kulligoodooda gafaan ummaddan jamaceedu macsuum jamaceeda macsuum lidalika ijmaaca ummadda haddoo ansaxo wax qalada ma noqon karaan aladiina laa yajuuzu alayhim aladiina laa yajuuzu algalatu calayhim wala alkhuruuju can jamaacatihim jamaacadooda in laga baxana aysan banaanayn waxay ku ijmaaceen in laga baxana ma banaana liannahu mustaxiilun an yajuuza algalatu fi tawiili calaa jamiicihim kulligood si qalad ay waxu fasireen in la dhahaa baciidka somaada naam ayb alimaam abu cubayd isagana alqasim ibnu salaam oo culimadii hore kamida wuxuu leeyahay kitaabkiisa alamwaal facalaa haada u ku gebagabeeyey masalada facalaa haada kan korkiisa qowlkan amwaalu tujaari ganacsatada amwaashooda oo ay ganacsiga uga jirto cindanaa anaga agteena waa zakaa ka wa calayhi ajmaca almuslimuuna muslimiintuna iyaday ku ijmaaceen ana azakaata fardun waajibun fiiha wa ama alqowl aakharu qowlka kale oo dhahayo lagama rabo zako falaysa min madaahibi ahlilcilmi lcilmi cindana dad ahlucilmigaba kumaba tegin qowlkaan oo waxuuba xataa ka ka bixiyey dad ahlu cilmi inay ku fageen oo abu cubeyd waktigiisa laba boqol laati afartii udhin kulle waxa ujeeda daawuud azaahiri daawuud ibnu caliin azaahiri wax lamidka ujeeda marka daahiriyada khilaafkooda ma la tirinaa mise lama tirinaayo araajix daahiriyada khilaafkooda muctabar laakiin culamada waxay leeyiin masaa'il ijmaac ku guntamay hadday daahiriyadu khilaafto laa yuctadu bikhilaafihi saasuu eh, imaamu dahabi uu leeyahay lidalika saa darteeda culamau tirsanin khilaafka hadda daawuud iyo ibnu xasan lama tirsanin waa garatan soo maa dabada intaan marka aada ogaatay qowlka kale muxuu ku dhisan yahay qawlka kale muxuu ku dhisnaa sidoo kale eh, eh, imaamu daxaawi isaguna saasoo kale yii oo wuxuu yihi qad habata can cumara wabni cumar cumar ibn lkhadaabki ibni cumar waxaa ka sugnaatay yii zakaatu curuudi tijaarati curuudu tijaara in laga zakeeyey walaa mukhaalifa lahumaa min asaxaaba wax asxaabta kamida ah oo mas'aladaa ku khilaafayna ma jiro oo ma jiraan labadoodii baa saa ku tageen wax ku khilaafayna mala taasuu marka iyaga u shaar hadda marka meeqa culamaan ijmaacooda sheegnay ibnu xajar sheekhulislaam ibnu taymiya eh, eh, yaa kale abu cubayd alqasim ibn salaam taxaawi iyo ibn cabdilbar iyo ibn lmundir naam lix waa lixdooda qalad in lagu xukuma baciid soomaa marka lix xaafid oon isku waqti ahayn ijmaac ay soo rareen ah, yara baciida ku jira masaa qaarkood suuq aan ka maqlayn oo laleeyahay marka qofkii curuuda tijaara zaka ku waajibtaa yinaa sidii masala khuraafiya camal laga dhigaayo cajiib ah. fawdo cilmiga ah iska jirta yaa marka diiday oo zakadii lagama rabay yii zakaatu curuudi tijaara marka yaa eh, yaa yaa dhahayo zaka lagama rabo culimadii hore marka la fiiriyo daawuud azaahiri daawuud ibnu caliyin azaahiri madabka daahiriyada ninka imaamka looga dhigo daawuud iyo ibn xasm oo waktigiisa ahaa isagana kadib shawkani imaamu shawkani kitaabkiisa sayruljaraar iyo daraariga iyo wuxuu ku qariraa inaan tijaara zake laga qaadaynin orinda tijaara inaysan zake ka waajibin sheekh ilalbani raximahllahna isagoo ku raacay sadiiq xasan khan isagana kitaabka aroob nadiya oo duruuriyaa sharxaayo asna saasuu ku tegay fima aclamu an intaasaan ogaana ayb culamada hore horta daawud bisay sheegeen salaf bis cid kale ama la sheegay oo aan daawud aan ahayn lama sheegin ayb waktiyadan xanad ibni xasan baa masalada aada u shugreeyey oo muxallaha ku dhigay oo aada weliba ugu dooday kadibna eh, gadaal dambena marka waxaa yimid eh, culamadan kale showkani iyo iyaguna marka waa madhabkaasi u gargaariyey eh, maxay marka ayagu daliishadeen daliilkooda la fiiriyo iyaga iyaga marka waxay daliishadeen awalan daawuud daliilkiisa haddaan marka aan wax ka sheegno laysa cala lmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaq addoonka faraskiisa iyo qofka yani addoonkiisa iyo faraskiisa wax sadaqaa laguma laha zako laguma laha tan waxay daliilutaa lama kala qaadinay dhaheen mid ganacsi loo rabo iyo midaan loo rabin lama kala qaadinay jawaabteeda marka maxay noqona ijmaaca khasiisaya ijmaaca ayaa khasiisaya ijmaacuna nusuusuu ku taagan yahay dabcan ijmaacu nas buu ku taagan yahay ibnu cabdilbarna waa taasoo ibnu xajar iyo kulli iyo ibnu daqiiq ilciid iyo saasay sheegeen waxaa kaloo marka uu sheegay sidoo kale daawuud wuxuu daliishaday in asxaabta laga wariyey qowlkaana oo marka wuxuu ka sheegay caaisha iyo ibnu cabaas iyo casaa ibnu abi rabax iyo camr ibnu dinaar iyo waxay dhaheen uu yihi laa zakaata fi lcurub caaisha iyo ibnu cabaas ayaa waxay yidhaahdeen laa zakaata zaka laguma laha fi lcuruudi curuudka tan marka see loo yidadaay wixii culammadii hore ay sheegayeen iyo tan marka ma say culamada hore uga jawaabayan abu cumar yuusuf ibn cabdilbara ka jawaabay kitaabka alistidkaar waxa uu yihi hada lacamrii mawjuudun can haaulaa'i waa runo yii waa dheheen asxaabtaan hadalkaan wacan gayrihimna waa ka sugnaaday weliba warkan wacan gayrihim maxfuudun anahu laa zakata fi lcuruud walaa zakata ila fi lcayni walxarfi walmaashiyati ka sugnaatay walaysa hada can waaxidin minhum cala zakati tijaaraat laakiin curuudu tijaara ma aysan dhihin tijaara ma aysa sheegin waxaa laga hadlaana marka laysku hayana waa tijaara maxaa marka laga wadaa laa zakata fi lcuruud wainamaa hada cindahum laa zakata fi lcuruudi wainamaa hada cindahum cala zakati lcuruudi almuqtanaati ligayri tijaara curuud waxaa la yidhaha ashyaada cayntooda marka asxaabtan markay hadalkaan leeyihi ibn cabaas hadal kalena hore ulahaa waa soo sheegnay laa zakata fi lcuruudi qofka acyaanta ou leeyahay isagoo guriga u taallo ee isagu haysto oo uunan tijaara u haysanin zaka lagama rabo hal ayaga eh, aimadan kamidana oo yidhi tijaaro sheegana kuma jiro marka curuuddan asxaabtu ay ka hadlayaan curuudu tijaara maba ahda ee waa acyaanta ay haystaan iyaga ashyaada acyaantu ashyaa ashyaada ay haystaan ee aysan tijaaro ahaan u haysanin sika laga waran xadiidkeeda waafaqayna faraska uu leeyahay qofku waxa uu guriga marka uu ku shaqaysto gurigiis u yaallo oo asaga yani guriga ku haysto ama xoolaha aan foofin oo guriga u joogo guriga oo ku haysto mataacu beytka mataacu beytka zaka lagama saas waa macnaha marka xadiidka culimadii kaleo dhanna saasay ufahmeen wailaa ijmaac maba soo sheegeen culamada haddii tan curuudu tijaara laga wado ijmaacba lama soo xukaayo tan marka jawaabteeda waa tan hal xaraf oo tijaara a kuma jiro meeshaa asxaabtan hal xaraf oo tijaara ma aanay sheegin marka waxaa kalay daliishadeen daliilka kale albaraa alasliya qof maalkiis waxba lagama qaadi karo ilaa sharciga uu daliil keeno yani waxay yidhahdeen albaraat lasliya waxaa la yidhaha asalku waa maxay midna xoolihiis inaan laga qaadin wax waajib kuga a ma jiro ilaa waxyaalee rasuulku ugu waajib yeelaan maaha ayaga marka meeshaas istaageen ay yidhaahdeen qofkaan maalkiisa zakaa ku waajibtay daliilay u baahan tahay daliilna ma lahay leeyi nebiga ka sugnaaya sala allahu alayh waali wasalam laakiin waxaa lagaab le daahiriya marka masaladan waa ku tanaaqud sababta waxay tahay albara alasliya iyaga maba qiimeeya waxuma haddii marka waxaan ujeedaa albara alasliya hadday qiimo gelinayaan nas kusoo arooray waaba jiraa ayago qur- daahiriya waxaa weeyaan qur-aanka iyo xadiidka daahirkiisa fiqiga ka qabsanayaan wax istinbaad iyo usuul kale iyana ma ogola hadday saas tahay madhabkooda ay raacayaan khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum ilaahi khud min amwaalihim maalkooda ka qaad zako sadaqa ka qaado alla yii waa caam tijaaro iyo keyrkeed lama kala qaadin maxay ayaga u kala qaadeen marka taasaa ku laasimayso calaa madhabihim marka maalkasta zakaaga ku waajibi haddii madhabu daahiriya la qabsado leanna qur-aanka daahirkiisa waa maxay xud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum midda kale albara- alasliya asalkii hore waxaa ka raray ijmaacan iyo iyo iyo axaadiidka kusoo aroortay xadiidka kusoo aroorana waa midka ah, xadiid ibni cumar oo wariyey oo oo qwl qowl ibni cumar ah oo ibn cabdilbarna uu yihi eh, lahu xukmu rafci oo wuxuu qaadanaa xukmu rafci ayuu qaadanaa oo wuxuu ahaa xadiidkaas ibn cabdilbara werinayo wuxuu yidhi ibn cumar fii kulli maalin yudaaru fii cabiidin aw dawaabin aw dacaamin azakaatu kulla caamin maal kasta oo la gedgediyo la wareejiyo ama ha ahaado cunto ama xoolo ha ahaadaan ama addoomo ha ahaadaane zaka korkii ayaa ayaa ka waajibaysa sanad kasta sanad kasta zaka ayaa ka waajibaysa markaasu ibnu cabdilbar wuxuu yidhi maa kaana bnu cumar liyaquula mila hada min ra'yihi ibnu cumar warkaan ra'yigiisa kama uusan dhaheen liannahu milu hada liannahu mila hada laa yudraku bira'yi maxaana kanoo kale ra'yi laguma gaaro shay adi qof inuu ku waajiba ra'yi ma ku keeni karta ya lana maxaa yeele shay haddii wujuub la sheego ama wax la sheego wujuub ama ama ama naar qof loo yabooho iyo janno la sheego iyo waxaas jannaa lagu galaa waxaas naaraa lagu galaa waxaas waa waajib ma aha masaa-il ijtihaad ka furan yaha ma aha marka ibn cumar hadduu ku dhiiraday si kale uguma usa dhiiranin nebiga unbuu ka maqlay sala allahu caleyh ali wasalam marka waa midii la dhihi jiray mawquufun lahu xukmu rafci waa garateen soo maa marka ka-anama inuu nebiga yidhi oo kale marka xadiidkaana ka qaadaayo iyo ijmaaca ayaa baraa-al asliyadii ka rarayso asalkii marka waa laga baxaa wujuub baa imaanaya marka khulaasada marka waa tanaa kulle intaas ijmaacaadna waa soo aroortay aataartan asxaabtan waa kasoo aroortay hal xaraf oo asxaabta laga haayo oo curuudu tijaara zaka ka waajibtaa lama haayo inta anaan u arkayna curuudu tijaara ayaa zaka ka waajibtaa dhahaayo lama haayo maxaa ijmaacaadku marka aqwaal fara badan asxaabta waa laga hayaa inay zaka ka waajibayso tijaarada ilaa lix culumana ijmaacay soo rareen ama wax marka ijmaaca ku dhow ama wax marka ijmaacaas ku dhow saas daraaddeed marka mas'aladan wallaahu aclam dadka ganacsatada ha saasaan aan laftirkeyga yeriy anaa wax kala yani curuudu tijaara inay zaka ka waajibaysay sheegeen asxaabta inay zaka ka waajibayso ayay asxaabtu ay sheegeen hal xaraf asxaabta marka lagama haayo inaysan ka waajibayn oo yani bilismi inay u sheegeen oo tijaara zaka lagama rabo ma laga haayo asxaabta marka khulaasatul qowl waxaa ganacsanaayo maalkooda marbay qiimeynayaan sanadkii mar waxa u yaallo iyo waxa deyn uga maqan oy rajeynayaan inay helaan ayay isku daraayaan zakay ka dhiibayan marka qowlkaas aana marka eh, siyaabo badanba ku raajica wixii nusuusta aan ka fahmi lahayn asxaabta asxaabtaa nooga owleysa wixii annaga marka aan fahmi lahayn oo asxaabta ama salafku ay ku ijmaacaan lama khilaafi karo sidii ibnu cabdilbarba u dhahayo marka qawlkan ibn eh, shawkani iyo ibn xasmi ay ku tageen waa qowl daahir suquud ah oo aan raajix aan ahayn marka amwaasha zakada ay ka waajibto inahaas malabka asaga warbaa ku jira khilaafaa ku jir jiro eh, laakiin inta marka adiladeeda ay daahirka tahay sida raajixana malabka haddii imaamka uu qofkan u dhaqaaleeyo u ilaaliyo marka yani dowladda ay wax ka ilaaliso shinidiisa iyo howlihiisaas waa inuu marka tobankii eh, eh, inuu toban inta uqaybiyo qeyb ka bixiyo wuxuu usoo baxo taasoo aathaar ay kusoo aroortay ama marka amwaashu marka waa kuwaasa zakada laga bixiyo asnaafta naqdeynka dahabkii fidada eh, ancaamta ama mawaashida zuruucda iyo timaarta iyo curudu tijaara can ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga weriye ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga bacasa mucaadan mucaad ayuu diray radia allahu canhu ila alyaman yeman ayuu u diray fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay xadiidku wuxuu aha mucaadu yeman u diray wuxuu yihi inaka taatii qowman ahla kitaabi dad ahlu kitaabaad u tegi doontaa waxa ugu horeeya oo aada ugu yeertaa ha noqdaan shahaadatu an laa ilaha ila allah wa anii rasuul llah shahaadateynka ugu wac marka ibnu daqiiq ilciid markuu sharxayo meeshaan wuxuu yidhi hadalkan marka inaka ta'tii qawman ahla kitaabin dad ahlu kitaaba ah u tegi doontaa waa litawdiati watamhiid waa dardaarankii u gogol dhigana nabiga sala allahu alayh ali wasalam dadka oo u socdana waa sii ogeysiina cidda ay yihiin sababta waxay tahay ahlu kitaab iyo mushrikiin isku midka ah ahlu kitaabka aqoona u horeysa xoogaa mushrikiintana waa jaahiliyo marka nin jaahila iyo nin aqoon leh inaad isku ula khidaabtaa waa ku waa kugu qalad marka haddaad dad wax yaqaan la khidaabayso oo inaad aada isu hubayso soma ood wax badan fahamto ood wax badan fahamsantahay haddaad dad juhaal la khidaabaysana waa iska irtijaali kartaa waa iska irtijaali kartaa markiiba waxaad usheegi karta u kartaa haddii kale laaq wax inaad marka dadkii kale dadka eh, waxyaqaan waxay u bahan qalda baailkoodii hore in laga jawaabo kan la sheego waxaa la kala cadeeyo ay u baahan yihiin marka saasaa ibnu dabdilciid uu ishaaray meeshaan marka uu yihi marka shahaadateynka in loogu waco marka in lagula khidaabo shahaadateynka meesha waxa joogay waxay ahayn ahlu kitaab uu nebigu u sheegay haddii marka nasaaro waayo la dhaho ahlu kitaabka meeshaa joogo de nasaaro in shahaadateynka loogu waco munaasabo sababtaa nasaara ayaga saddex ilaahay caabuda waa mushrikiin marka dhinac laga fiiriyo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu talaata ibnu daqiiq laakiin nugtow meeshaan ka bixiyey waxa uu yidhi marka waman kaana muwaxidan dadka nebiga mucaad oo u diraayo kuwooda muwaxidka ah waman kaana muwaxidan qofkii muwaxid ah kalyahuudi oo kale yahuud oo kale yahuud marka muwaxid muxuu ka wadaa inay muwaxid marka ay yihin koday hal ilaahay caabuda ah. hal alla hal ina waa ogtahay yahuudi yahuudi in waxaan ujeeda hal alla oo mid yahay waa ogtahay saa darteed mushrikiin ayagu la dhihi maayeen walow can dariiqi luzuum in loo dhaco waa laga yaabaa laakiinse iyagu marka iyo dadka islaamta caabuda isku mid maaha marka gaal in muwaxid dadaa marka taqsiimu tawxiidkay diiday tawxiidka in saddex loo qaybo waxaa ka dhalanaysay dheen in mushrikiin muwaxidiin lagu tilmaamaa ka dhalanaysa gaal inuu muwaxid noqon karo waa waa culimada dhan waaba kuwaa sheegayaan laakiin muwaxidnimo aan waxba u taraynin sababto hadduu ilaahay waxido rasuulka risaaladiisa uu qiri waaya ma waxay u taraysaa muwaxidnimadii waxba uma tarayso mushrikiintuna hadday ilaahay rubuubiyada ay ka waxidaan oy dhahaan ilaaha dhulka cirka keligiisa abuuray cibaadadana ay alla keyrkiis la wadaajiyaan waa iimaan aan waxba badbaadinaynin iimaan oo aan munji aan ahayn fahamteen meeshaa marka iska ogaada wamaa yuminu akaru in iimaan iyo shirki kulmi karaanna wamaa yuminu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuuna daliila badankood ma rumeeyaan ilaahay ilaa ayagoo gaalo ah alla rumeeyaan rumaynna waa la sheegaa gaalnimana waa la sheegaa maxay tahay ibnu cabaas wuxuu yidhi iyo mujaahid iyo cikrimo iyo iimaanuhum rumayntooda waxa waaye haddii la dhaho yaa idin abuur allah ay dhahay yaa dhulacir abuur allah bay leeyihi shirkigoodana cibaadada waa waa fahamka salafka maa kow iyo toban sanad ayuu ibnu jariir u keenay min iimaanihim min iimaanihim min iimaanihim kaas kow iyo toban sanad ka badan u keenay tafsiiru dabariga marka wuxuu yihi waman kaana muxidan kalyahuudi oo kale falmudaalabatu lahu biljamci bayna maa aqara bihi min atawxiidi iyo marka min alraar bayn aliqraari birisaala yahuud maxaa shahaadateynka loogu sheega hadii la dhaho waxaa laleeyahay waxaa la rabaa inay jamciyaan waxidaadka ilaahay keligiis ay waxidaad iyo risaalada nebiga sala allahu aleyh ali wasalam saasaa ayaga shahaadateynka loogu sheegay nasaaradana de nasaarada ayagu waxaaba ka maqan bash ashhadu an laa ilaha illa allahu daharada ayaaba ayagu ka maqan fuqahada waxay sheegeen buu yihi marka eh, min dabxi yidhi waqad dakara alfuqahaau fuqahaadu waxay sheegeen ana man kaana kaafiran bishayin waxaana dhan waa wada nukat waa ogow nacam ana man kaana kaafiran bishayin ninkii shay ku gaaloobo in la rumeeyo la rabay mu'minan bigayrihi shay kalena rumeeyey oo isna in la rumeeyo loo baahan yahay shay in la rumeeyo loo baahan yahay ku gaalooba mid in la rumeeyo loo baahan yahayna waa rumeeyey ila waxyaabaha inaad rumayso laga raba meeqaba waa badan yihin yihiin aliimaanu bilmalaaika aliimaanu billah aliimaanu bilrusul aliimaanu bilkutub soo iimaan ma wada ah mid kastaas oo lagaama rabo inaad rumayso ninkii marka qayb rumeeyo qaybna ku gaaloobo soo ku muslima qofkaas marka lam yadkul fi lislaami islaamka ma soo gelaayo ilaa biliimaani bimaa kafara bi intii uu ku kufriyey inuu soo rumeeyo fahamteen marka meesha iyada inay suurtagal tahay fahmay marka qofku inuu waxna rumeeyo waxna diido oo la yaabaya masalada sadalaa see nooc iimaana gaalo ugu sugnaa kartaay kuleeyi aladiina aatayna macrifadu waa iimaan allana waxau le aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum macrifadii ilaahay usugaa laakiin macrifo keligeedaa wax tartamaa lagu yidhi adiga waxma tarayso haddaad alle keligiis rumayso rasuulkiina beeriso rumayntaadii hore wax ma tarayso laakiin waxaa laleeyahay ninkan alla waa rumeeyey rasuulkuusa rumeeyey taasuu ku gaalooday wuxuu kusoo muslima marka inuu yihahdo ashhadu ana muxamadan rasuulullah waa ku muslimaya markaas ilaa tii hora hore u haysta isaga marka fahamteen meesha marka masaa-il marka waxaa weeyaan iska daahir ah laakiin in la caddeeyo hadda annaga yani sababkan uu sheegayna waxaa kamid ah dad badanaa qabash geliyo dadka ka shaki geliyo ka anamaa ka dhigaayo wax culimadu aysan horaba u aqooninba ibnu daqiiq ilciid axkaam laxkaam kaga feeri kitaabu zakaa marka xadiidka ugu horeeya ayuu ku sheegaya ina allaha alla qad iftarada calayhim qad iftarada calayhim wuxuu ku faradi waxaad u qabartaa marka ood u sheegtaa waxaa ku jirtay inay alla marka rumeeyaan ana rumeeyaan salaada hadday kaa aqbalaan salaada inay ogaan hadday kaa aqbalaan ogeysi ina allaha alla qad iftarada inuu ku farad calayhim korkooda sadaqatan zako fii amwaalihim maalkooda dhexdiisa ay ka bixinayaan sadaqadaas oo tuukadu laga qaadayo min agniyaaihim dadkooda waxhaysto faturaddu lagu celinayo fii fuqaraa'ihim dadkooda fuqarada ah muttafaqun caleyh bukhaariy muslim baa xadiidka soo saareen lafdu lilbukhaariyi lafdigana bukhaari baa iskale y ya lafdu lilbukhaariyi a walafdi lilbukhaariy waxba ma isu baraarujin nusqadana uu kitaabka uu roon ta nusqa kulli aan arag ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa awalan dacwada inay maraatib kale leedahay maraatibta ay leedahay marka waa maxay in tawxiidka laga bilaabo salaadii zakaysa ay usocotay ayb waa la gartay qofka hadduusan shahaadateynka la imaanin salaad kama ansaxayso horta waa in shahaadateynka lasoo maraa iyada inta kalena qofku hadduu marka inta kale muxuu sidee sidee buu yeelaya inta kale qofka waa laga wada rabaa hadda wax isku xigo oo in kaas loo sheego salaadii in loo sheego zakadiina aan loo sheegin markuu salaada dukada kadib in zakada in loo sheego taa iyada xadiidku ma faa-iideynayo waxayna salaadii iyo zakada marar badanaa laysku dhayac sheegaa marka macnuhu maaha in qofka aan la amreynin zakada isagoon salaadii iyadoon lasoo amrin zakada lama amraayo maa shaahidteynku ayagu la-aantood waxma inta kale laakiin qofku marba hadba marka eh, camalka laga rabo unbaa loo sheegaa salaadii baa loo sheegaa zakadii hadday gaarto waa loo sheegaa wahaakada in allaha qad iftarada calayhim sadaqatan u alla ku farad yeelay fii amwaalihim maalka halkaana marka waxaa laga qaadanaya masale fiqi oo ah in sadaqadu maalka ay ku tacalluqayso mar haddii layidhi fii amwaalihim la yidhi halkaa waxaa laga qaadanaa maalka agoonka maalka agoonka aan qaan gaarin oo yar weliba ila agoon ma kaan gaarin maalkiisa in zaka laga rabo xadiid baa laga qaadanaya sababtaa zakadu nebiga wuxuu ku sheegay fil amwaali buu ku sheegay maal hadduu cunug yar haysto hadduu nin weyn haysto waa un maal zakada cilada loo sakeeyaana waxaa weeyaan annamaa maalku maxaa yal wuxuu khaasiin inuu kordho waa ziyaada marka maal agoomeed haddii lagu shaqaynaayo waa kordhaa isagoo ziyaada ula imaanaya zake marka in laga dhiibaa qowl akthari saxaabana saasoo ah caaisha iyo cumar iyo saasay qab ay dhihi jireen bal cumar ibnu khadaab wuxuu dhihi jiray ninkii maal agoomeed haayo ilaahay ha ka cabsado ha u ganacsi ha ugu sameeyo ha u miro dhaliyo si aysan zakada maalkiisa uga dhamaysanin maalki haddaan lagu oo meel layska dhigo oo sanad walba zake laga dhiibo waa nuqsaamaya daahirka maalku uu ka yaraana intii hore sooma marka in ganacsi loo geliyo si zakadu aysan uga cunin maalku marka asxaabtuna saasay marka ay qabeen marka maal farqi uma dhexeeyo ama qaangaar inuu leeyahy iyo geyrkiis inuu leeyahy bacdi alculamaa ayay waxay qabaan in adoonka maalkiisa loo haayo waxba laga zakeynin markau qaangaaro maalka la siiyo loo tiriyo la dhoo intaasoo sano zakadeeda lagugu leeyahay ohoy oo misle mid zaka waa laga rabaa ama gadaala ka bixi ama horaha laga bixiyo laakiin bacdi alculamaa ay leeyi shawkani iyo kale zake lagama rabo sababto qaangaar maaha bay leeyihin mukalaf iyadana waa khata maxaa yeele fii amwaalihim zakada maalkay ku tacaluqa ee qaangaarnimo qofka camal badani ah ma aha waa camal maali ah camalku hadduu camal maaliya uu yahayna camal maali ah zakadu waa cibaada maaliya maalkau ku tacaluqa maal ilmo yar iyo nin weyn waa isku mid oo isku maal wacalaa hada qowl akar ahlilcilmi waa kaas marka xukunkan hadda agoonka marka aan leena maalkiis waa laga zakeyna xukun takliifiyo isaga saaran maa min alaxkaam alwadciya tg gelaa axkaamta marka usuulka la qaybiya axkaam wadciya iyo axkaam takliifiya loo qeyba takliifi ma hadda ogow tahay tuuqadu min agniyaa sadaqadaas oo laga qaado dadkooda haysto faturadu fii fuqaraai meeshaan marka culamada qaarkood waxay ka qaateen iyaguna maalka zakada inaan la naqli karin oo meesha aada joogto inaad ku dhicayso ay oodan lacagti meel kale u diri karin sababtaa ah waxaa la yidhi bay dhaheen tuuqadu min agniyaa waxaa laga qaadaa dadkooda wax haysto damiirku marka waxay u celinayaan magaalo reer yeman warkan iyagoo ku socda maogtahay marka mucaad waxaa laleeyahay ushaag in maalkoodu sadaqa ay ku waajibayso laga qaadaayo dadkooda waxaysto laguna celinayo kuwooda fuqarada marka aqniyaa lbeleda laga qaadaa fuqaraa lbeleda la siina culamada qaar saasay ka fahmeen inkastoo ibnu dabdalciid uu fahamkaas diiday wuxuu yidhi damiirka in muslimiinta loo celiyo sababta waxay tahay axkaamta qolo gaara kuma socoto mar walba beled gaar uma soo degin axkaamta guud ahaan muslimiintai axkaamta usoo wada degto saa darteed marka tu'khadu min agniyaaihim min aghniyaa lmuslimiin faturaddu fii fuqaraa'ihim fii fuqaraai lmuslimiin marka haddii sidaa la yidhaha marka damiirka muslimiinta loo celiyo ama beledkaaga geey meel kalena u naqli kara labadaba waa banaantaha marka taasaa ka dhalanaysa axkaamul axkaamkana ibnu daqiiq taasuu rajaxa laakiin qofku waxaa fiican inuu beledkiisi oo agtiisii qof baahni uu joogo inuu qof kale u naqliyo laga roog mutafaq caleyh walafdu lilbukaariy wacan anasin radia allahu canhu ana abaa bakrin sidiiq radia allahu canhu anas waxaa laga weriyey radia allahu canhu ana abaabakrin bakrin sidiiq abuu radia allahu canhu kataba lahu wuu u qoray isaga haadihi midaani anas baxrayn uu jooga markaan xayl ayuu caamil ka ahaa waxuu u qoray marka abubakar baa usoo qoray marka warqad uu leeyahay haadihi midaani fariidatu sadaqati haadihi midaani nuskatu fariidati sadaqa mudaafa usoo qadari haadihi midaani nuskatu fariidati sadaqati sadaqadii fariidadeedii waajibkeedii warqadii laga qoray qoraalkeedii qoraalkeedii weeyaan waa in la yiraha maxaa yeele waa waa iska daahir wa la fahmi kara saa darteeda marka mudaafka loo guuyo ila waxa loo qoro waa warqadaa lagu dhigeen xasfu maa yuclamu jaa-is marka waxau yihi haadihi midaani fariidatu sadaqati nuskatu fariidati sadaqati sadaqada fariidadeedii qoraalkeedii weyaan allatii taas oo faradahaa rasuululah rasuulka uu farad yeelay Eh, sala allahu alayh waali wasalam cala almuslimiina uu ku farad yeelay taasoo rasuulku uu ku farad yeelay muslimiinta tanna waxaa laga fahmaya marka xadiidku inuu marfuuc yahay oo hadalkan hadalka abubakar uusan ahayne waa meesha lagu qoray amarkii nebiga in lagu dhigay sala allahu alayhi waali wasalam idan marka nebiga loo koryeelay amarka waxaa bixiyay nebiga sala allahu alayh waali wasalam walatii amara allahu iyo walatii tii weeyaan amara allahu alla u amra bihaa iyada rasuulahu rasuulkiisa u amray waana midda alla oo rasuulkiisa soo amray alle midda uu rasuulkiisa amray waa rasuulkuna uu muslimiinta u sheegay oo faradkeeda uu caddeeyey ayb fii arbacin wacishriina min alibili famaa duunaha alhanam xoolihii marka zakaat eh, eh, almawaashi buu ka bilaabayaa eh, geeli buu ka bilaabay fii arbacin wacishriina labaatan iyo afar dhexdeeda waxaa ahaatay oo min alibili geela ah iyo famaa duunaha wixii ka hooseeya labaatan iyo afar iyo wixii ka hooseeya alghanamu ari ayaa ahaaday arigaa laga bixiya labaatan iyo afar neef oo geela iyo wixii ka yar ari unbaa laga bixiya fii arbacin wa cishriina labaatan iyo afar oo min alibili geel ah famaa duunahaa iyo wixii ka hooseeya alghanamu weyaan oo waxaa laga qaadaya la guddoomayaa marka hanam ari oo shan hadduu gaaro hal neef ariya toban hadduu gaaro labo toban iyo shan saddex ariya labaatan afar neefo oo ariya ilaa iyo labaatan iyo afar markaa isku mid labaatan iyo kow labaatan iyo labo labaatan iyo saddex labaatan iyo afar afarta ari unbaa la wada zakada marka la joogo istilaaxa la yiraa laba nisaab inta u udhaxayso waqsigaa la yiraa laba nisaab inta u udhaxayso alwaqsu ayaa la yiraa shan geela markuu yahay hal neef ariyaa laga baxa toban markuu gaarana laba neefaa laga bixiya shan ilaa toban cadadka u dhexeeya marka maxaa laga dhiibaya hal unbaa soconaya iri lix neefoo ariga hal neefaad ka bixinaya lix neefoo geela hal neefoo arigaa ka bixiya toddoba neefoo geela hal ari sideed sagaal hal unbaa socona ilaa inta kale laga gaaro cadadka kale marka shan ilaa toban inta udhexaysa waqtigaa la yaraha ma fahamteen meeshaas ya sagaal neefoo ari sagaal neefoo geela meeqaa laga dhiibaya hal neefaa laga bixina shan meeqaa laga bixina shan hal neef shanta ilaa iyo sagaa ilaa tobanka inta udhexaysa maxaa la dhahaa waqsiyaa layiraa ma fahamteen meeshaas adadafaanshaag hadii kale waa waa ka soconaysa waqsigu marka waa tiradaas ziyaadadaas waa ziyaadada dheeraadka aan waxba laga bixinayn nuxuunka hore raacayso ayb marka ilaa iyo labaatan afar marka laga soo gaaro arigaasa soconaa shan iyo labaatan haduu gaaro geelaa bilaabmaya waxa laga dhiibaa geelay noqonaya fii arbacin wacishriina min alibili famaa duunaha alhanam weyaan fii kulli khamsin shan kastaa shaatun ri ayaa ah faidaa balagat hadday gaarto shan kastaa marka waa neef ariga faidaa balagat hadday gaarto xoolihii hamsan wacishriina labaatan iyo shan hadday gaaraan laba geelo hadduu shan iyo labaatan gaaro ilaa khamsin wa halaatiina ilaa soddon iyo shan laga gaaro ah. ilaa khamsin wa halaatiina laga gaaro fa fiiha bintu makhaadin bintu makhaad ayaa dhexdeeda ah oo laga rabaa laga qaada bintu makhaad marka oo unsan lab oo dhadig ah marka bintu makhaad waa hal sanay dhamaysatay sanadkii labaadii gelay geela da-diisa culamada qaar kutubay ka alifeen waa asmaa badan yahay markau da gaaro magacu yeelada da kale markuu tago magac kale yeelada xataa alaf bacd alculamaa mualafan ayb bintu makhaad marka waxaa weeyaan marka hal sanay dhamaysatay sanadkii labaad ayaa ku socda ayay gashay sanadkii labaaday gashay fain lam takun haddaysan ahaanin oo bintu makhaad qofka uusan haysanin fabnu labuunin ibnu labuun uu bixina ibnu ibnulawon laba sano waa neef laba sano dhamaystay kii saddexaad oo kale ma garateen da-dan baan kuwadeynaa nacan laba sano u dhammaystay sanadkii saddexaadoo gudaha geliyey dakarun oo lab ah weli fadlu labunin dakarun oo lab ah markan ujeedaa marka bintu maxaadou waayey wuxuu aaday da-dii ka weynay oo laakiin lab ah ogaa labnimada hoose u udhigay faidaa balagat sitan wa halaatiina soddon iyo lix haddii ay gaarto ilaa khamsin wa arbaciina ilaa afartan iyo shan fa fiihaa waxaa dhacdeeda ahaaday bintu labownin bintu labown bintu labown marka laba sano mid dambaysato saddex gasho ah oo nidig ah nacam ayb oo dhadig ah weyaan unsan oo dhadig ah fa idaa balagat hadday gaarto sittan wa arbaciina afartan iyo lix ilaa sitiina ilaa iyo lixdan fa fiihaa waxaa ah markan xoolaha dhexdooda oo laga rabaa hiqatun qaalin mid marka awr mudatay qaalin fa fiiha dhexdeeda waxaa xiqatun xiqadu marka saddex sanay dhamaysatay afaray ay gashay soo maa bintu maqaad hore u dhamaystay laba labay gashay bintu laba labay dhamaysatay saddexay gashay xiqa marka saddexay dhamaysatay afaray gashay dadka dada waxaa laga yaabaa in axkaamtan saas isa xil saaran laakiin waxaa suurtagal inaad meel dad ubaahan aad dhex tagto marka jiwaray u baahan yihin hadow dadka dadka dekada iyagoo la diyaara haddii wax sheegan la waayo soo dhib maaha waa in la barto adi magaalaad joogtaa isdhihin geel iyo shuqul kumalid laysma dhaho faidaa balaat sitan hadday gaarto eh, faidaa eh, balagat sitan wa arbaciina ilaa sitiina fafiiha xiqatun ayaa ahaatay qaalin daruuqat ljamali oo marka ratiga ou abaahinayo marka oo marka eh, in la eh, abaahiya diyaar u ah saddexay dhamaysatay afaray gashay daruuqat aljamali ibnu xajar wuxuu leeyahy marka eh, daruuqat aljamal calaa wasni facuulaha waa facuula oo mafcuul waa mafcuulaha facuula bimacnaa mafcuula naam naam daruqat matruuqa aruuqa facuula matruuqa bimacnaa matruuqa tu marka ratigu uu abaahiyo diyaar oo qaalin faidaa balagat waaxidatan wa sitiina hadday gaarto lixdan iyo kow ilaa hamsan wa sabciina ilaa toddobaatan iyo shan fa fiihaa dhexdeeda waxaa ah jadacatin mid ilka dhacsatay ilka jabsatay afar sanay dhammaysatay sanadkii shanaad ee gudaha gelisay faidaa balagat hadday gaarto sittan wa sabciina toddobaatan iyo lix ilaa tisciina ilaa iyo sagaashan fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay bintaa labuunin laba bintu labuun bintu labuun da-deeda meeqay ahayd labay dhamaysatay saddexay gashay hy la socda markaa fa fiihaa bintaa labuunin faidaa balagat hadday gaarto ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow ilaa cishriina wa mi-atin boqol iyo labaatan laga gaaro fa fiihaa xiqataani laba qaalmood ayaa marka ayaa ku waajibta taruuqataa aljamali meeqa waa da-deeda iyaguna afar saddexii dhamaysta afaraaday gasha faidaa zaadat hadday ziyaado calaa cishriina wa mi-atin boqol iyo labaatan korkeeda hadday ka ziyaado boqol iyo labaatan haday ka badato fa fii kulli arbaciina afartan kasta bintu labuunin bintu labuun ah wa fii kulli khamsiina konton kastaana xiqatun qaalinaa laga diiday hadday boqol iyo labaatan ka badato ay boqol iyo soddon hadoo gaaro meeqaa la dhiibaayo aye adiga gaadi boqol iyo soddon hadduu gaaro maxaa laga dhiibaayo waxaana dhahni ogow boqol iyo labaatan hadduu ka bata geela afartankiina waxaa laga bixiyaa bintulabuun kontonkiina xetaa laga dhiibaa boqol iyo soddon neefa haysataa haye maxaa la bixinaya meeqa meeqaa la diido ya laba xaqaa la dhiiba yiri ninkaan dadkaadikaada <laughs> boqol iyo soddon neef sooma boqol iyo soddon neef meeqa afartan iyo meeqa kontonaa ku jirta intaas dhis boqol iyo soddon meeqaa ku jirta waa laba afartanaad iyo hal konton labadii afartanaad meeqaa laga dhiibaan laba bintu labawda halka kontanna meeqaa laga dhiibaan hal xiqo idan muxuu bixinaya ninkii boqol iyo soddon haysto hal xiqa iyo laba bintu labawda ayb boqol iyo afartan uu gaari geela maxaa la dhiibaa marka saddex xaqmaya saddex xaq maya saddex xiqa ma laba xiqa hal qofaa dhowr qofaa ukaadiy ukaadiy baarkala boqol iyo afartan waxaa laga bixinaya konton iyo konton kontonkaana xeqo kontonkaana xeqo laba xeqo afartanka soo hortayna hal bintulnubuur boqol iyo konton hadduu gaarana saddex xeqoba konton iyo konton konton boqol iyo lixdan markuu tagana boqol iyo lixdan markuu tago sadexdaabasee ku tahay ma boqol iyo afarta boqol iyo waxaan niri lixdan sooma boqol lixdan maxaa ku jiraan saddex afartanaad sooma maya afar afar salaad afar binti labuna labixa u bahantihiin xisaabta waxaa la rabaa ayib boqol iyo labaatan marka haduu ka bato adigu afartan konton ukala dhexbaxso hadba sidai kuu sahlan xisaabta hadday afartanna kuu sahlan tahay haddaa isku dari kartid hadday konton noqoto saas kuwa cadadka hadda wax yar ka bato dhib ma laha boqol soddon iyo shan neef hadday yihiin shantaas waa iska waqsi shantaas isku waqsi hadday boqol iyo soddon ay yihiin laba bintu labuun boqol iyo soddon iyo shan hadday yihiin laba bintu labuun hal dhib male shantaas kale waa waqsi wafii kulli eh, nacam waman lam yakun qofkausan ahanin macahu isaga maciisa ilaa arbacun afar ma ahanin oo min alibili geella ah, ninkaan haysanin afar maahani wax kale aan haysanin afar neefoo geela bisoo haystaa falaysa fiiha dhexdeeda ma ahaanin afartaa neef sadaqatu sadaqa ma aha nin ku waajibayso ilaa an yashaaa inuu doonayo maana rabbuhaa ay saaxibuhaa ninka iskale ninka iskale afartaa neef inuu wax la baxo inuu rabo maahane wax kuma waajibaayo laakiin baabu tadawuc waa furay doonaya afartii neef waxbaan ka dhiiba waa laga qaado isagoo jecelya laakiin sadaqo waajib ku ah hadduu ka taga lagu ciqaaba ma tahay wa fii sadaqati alghanami arigii sadaqadiisiina fii saaimatihaa mideeda foofto fii saaimatihaa wasfi waayo ogow eh, marka jaariye majruurkan waa mafhuum leeyahy usuul fiqiga marka la joogo marka wa fii sadaqati alghanami arigii sadaqadiisa fii saaimatihaa mideeda foofto mideeda soofto xoogaasha ku dhaco marka jaariye majruurkan mafhuum mafhuumow leeyahay midda guriga joogto cawska loo soo gado qofku oo guriga ku haysto oo sanadka oo dhanba guriga u joogto waxba sakaa laga dhiibi maayo waa garatan sooma sababta ma foofaan geela iyo lo-da ma la haleeshiina culamada shaaficiyada waa haleeshiina leanna cillada waa isku mid cilladii kan loo diiday kuwa kalena kama marno carbeedkan iyo marka waxba zakaa laga maran oo ansaafka aadayna iyo lo-dan meelaad joogto dadka suuqa ku dhigayso marka kuwa foofa baa laga qaadaa idaa kaanat wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatiha mideeda foofto idaa kaanat hadday tahay arbaciina idaa kaanat hadday ahaato arbaciina afartan ilaa cishriina ilaa boqol iyo labaatan laga gaaro ilaa cishriina wa mi-ati shaatin ilaa boqol iyo labaatan riyood laga gaaro shaatun ayaa dhexdeeda ah, neef ariya afartan ilaa boqol iyo labaatan laga gaaro hal neefo ariya lahaa fa idaa hadday ka badato calaa cishriina wa mi-atin boqol iyo labaatan ilaa mi-ateyni laga gaaro boqol iyo labaatan hadday xagga u dhaafto ilaa laba boqol laga gaaro fa shaatani baa baa laa laba riyood mar hadday boqol iyo labaatan hal neef oo dhaafo laba riyood ma garat fa fiiha shaataani fafiihimaa fa faidaa zaadat calaa mi-atayni laba boqol hadday ka badato ilaa talaati mi-atin ilaa saddex boqol fa fiiha talaatu shiyaain saddex neefo ariyaa laga rabaa saddex boqoloo neef ah, saddex laga qaadaa keliya asaa bani aadamku bukliga ma ogolo marka waxa ilaahay nicmo uu siiyey fadli oo ku gallabaystay uma jeedaan marka saddexdaas neefoo zako looga qaadayo aakhiro ajir uu ka keelayo fiirsanaa weliba marka yacni oo ka baqaynayo firfiirina meelahay uga baktinayn adhowna baadiyii marka waxaa laga yaabaa inay hal aws usoo harin arigi ayaa laga yaabaa markuu barwaaqo haystana zekada dhiib qaarkood laguma karo laakiin annaga kuweena zakadii ma dhiibayen kuwa qaarkood waxaad arkee zakadii inaysan dhiibaynin wadaad u yimaado oo marka u wadaadeeyana waa ka qaadanaya layaab le midkaan yani ilaahay iyo ninkaan soo ixtiraamayo yaa yaqaana yay tacdiiminayan marka maxaad ka see see garanayna cajaa badan soo maha khuraafo iyo wax jinni ayaa xoolaha looga qaadaa zakaa lagugu yeeshay bixi ma qaro faidaa zaadat calaa atayn ilaa alaati mia fiiha alaatu shiyaan faidaa zaadat hadday ka badato calaa alaati miatin saddex boqol saddex boqol hadday ka badato fa fii kulli miatin shaatun boqol kastoo hal neef o laga rabaa markaas hadaba marka tan marka saas fa idaa kaanad hadday ahaato saa'imat rajuli ninkii neef ee arigiisii foofayey naaqisatan mid ka naaqis ah